bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqolabaataniyo shanaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid الmursaliin slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbihi أجmaciin baabu تأkiidi wujuub الزakاة وbayaani fadliha wma yatacalaq biha wuxuu baab yahay تأkiidu wujuub الزakاة sakada waajibnimadkeeda in la dhuujiyo la adkeeyo wixii ku yimid ee adila ah qayb ka mida iyo wa bayaani fadlihaa sakada fadligeeda oo la caddeeya qiimaha iyo qaayaha ay shareecadeenna ku leedahay sakadu iyo wamaa yatacallaqu biha wixii axkaamee ku xidhan ee ku lugle sakada qaala allahu tabaaraka wa tacaala wa aqiimu salaata wa aatu zakaa salaada ooga oo toosiyo xaqeeda mariya sunankeeda aadaabteeda arkaanteeda shuruudeeda waaatu zakaa zakadana dhiiba oo bixiya wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa umiruu lama farin muslimiinta iyo addoommadu ilaa liyacbudullah alla weyne keliga inay caabudaan mooyeen wax kale lama amrin wixii kaleay la yimaadaan shaydaan baa amray weeye mukhlisiina lahu diin ayagoo u saafi garaynaya alla weyne cibaadada iyo hogaansanka iyo daacada xunafaa ay hayra mushrikiin ilaahayna aan u sharig yeelinoo toosan wayuqiimuu salaa salaada inay ogaan mooye wax kaa lama farin wayu'tu zakaa zakada ay bixiyaan wadaalika in ilaahay keligii la caabudo loo gooni yeelo loo baraxtilay daacada iyo hoggaansanka iyo khuduuca salaada la ogo sakada la baxsho waa diin diinta toosan weeyaan wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi khud min amwaalihim xoolahooda barhkood ka qaad sadaqatan siga ka qaad dadka muslimiinta xoolaha ay leeyihiin qayb ka mida ah. xoolahoo dhan ma ahe qayb ka mida ah. waxaad nabi allow ka qaadaa zako sadaqo tutahiruhum aad ku nadiifinayso dunuubta aad kaga nadiifin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dembi dhaafi wa tusakiihim xoolahooda aad ku badinayso bihaa sakada ayada ah altahaaratu wataskiya waa isku macno marka eh, eh, eh, hal mida la sheego ama zaka la sheego ama ahaaro la sheego haddii la kala sheegana midna waa nadaafadii iyo dunuubtii iyo wasakhdii in lagaa dhaqo lagaa saaro bakhaylnimadii shuxigii yani wasakhdii qalbiga ahayd iyo tii xisiga ahayd ba lagaa nadiifiyo azakana marka waxay noqonaysaa annama xoolaha ku kordhaya xoolaha ku bulaalaya ku barakoobaya ku badanaya wey sakadu waa rukn min arkaan اlislaam waad ka warqabtaan waana fard ilaahay saaray subxaanahu wa tacaala rag iyo dhadigba lab iyo dhadigba muslimiintay waajib ku tahay waa fardu cayn biijmaaci اlmuslimiin kitaab iyo sunno iyo ijmaaca muslimiinta qaadaa dhigay waa xugum aan muslimiintu wax murana aysan ka qabin xoolaheenna qaybo ka mida ah, bayna sakadu ku waajibtaa kutubta yarartee fiqigaad oogu laabanaysaan geel shan gaadhay ninkii leh zaka laga rabaa oo neef adhi ah lo sodon gaadha ninkii iska dibi yaroo saddex jira laga rabaa ama tabiicoo laba jira sanadka saddexaadna guda galay adhi afartana ninkii iskale neef baa laga rabaa lacagta dahabkii fidada la yidhaahdo dahabku markuu labaatan dinaar gaadhaa zaka laga rabaa oo u dhiganta hadda casrigeenna siddeetan iyo shan garaam iyo cacab siddeetan iyo shan iyo barh baa la sheegaa siddeetan iyo shan garaamba ku dah dahabka aad haysato ama akoon ha kuu yaallo ama mid la xidha ha noqdo ama mid ku ganacsata ha noqdo wuxuu doonay ha noqdo weelal iyo alaab ha noqdo marba dahab haddaad haysato ama xaaraan ha noqdo xidhashadiisu ama xaal ha noqdee zakaa lagaa rabaa cayntiisa iyo daatadiisaa laga rabaa zako siddeetan iyo shan garaamba hadduu gaadho ee siddeetan iyo shan garam hadduu gaadho zakaa laga rabaa fidadaa kuu timid fidaduna ayadoo laba boqol oo dirham markay gaadho oo u dhiganta casrigeenna an boqolsagaahaniyo an garaam oo fida an ah. boqol oo fidaah idan maxaa kuu soo hadhay lacagaha inagu aynu hadda haysanno ee shilinkeeyaatiga riyaalka sacuudiga shilin soomaaliga wixii lacag ee awraaqa naqdiya la yidhaahdo ee dunida maanta laga isticmaalo dahab iyo fiday ku qiimo tahay wixii dahab iyo fido lagu qabsan jiraa maanta lagu qabsadaa gabdhaha lagu guursadaa furuujtaa lagu bannaystaa meher baa laga dhigaa diye iyo mag baa lagu baxshaa idan waxay lacag qaban jirtay oo dhan bay lacagaheenu qabtaan aayad qur-aanaya xadiid iyo ijmaac muslimiin odhanaya waxaan waa lacag kana lacag ma aha ma jirto ee lacagnimadu waxay ku xidhan tahay kolba zamanka dadka nool ee bini aadamka waxay ku heshiiyaan inay lacag ka dhigtaan oy xoolaha ku kala badashaan ooy isticmaalaan baa lacaga qoryo iyo geediya dhagax lagu heshiiba allaha ka dhigo xillibay cusbadu lacag ahayd xillibay idiintuy haragu lacag ahaa kolba aadamaha xilligaa nool waxay lacag u arkaan baa lacaga laakiin waxaa lagu qiimaynayaa oo loo celinayaa dahabku inta badan fadhiyoon sabaynin qiimihiisu ayaa lagu sargoosanayaa ieeaniyo an garaam halkii garaam maanta kenya wuxuu ka maraya taqriiban toddoba kun oo shilin mise lix kun iyo shan boqol weeye hayaawo suuqleydi meesha meeshan xeer wada sakaraada fadhida oon dahabba ka warqabin meequu marayaa lix kun iyo siddeed boqol aduu toddoba kun iga dheh toddoba kun oo shilin bal iigu dhufta siddeetan iyo shan garaam siddeetan iyo shan toddoba kun ku dhuftay imise wey ii bobsiiya maxay waxa isdaba marhaya cabdiraxmaan ciilow bal ii sheeg iigu dhufo intaa lagu dhufto toddoba kun shan boqol saga maya shan boqol shan boqol sagaashan iyo shan kunoo kenya shilina wadaxay ku sakagelayso aduu lix boqoloo kun lacag cagcagayso soo maaha kun markay lacagtaadu shilin kenyaatiga gaadho rubuc cushur baa lagaa rabaa wixii ka yar sadaqa iyo khayr doon baa un waajib yaa ku saaran oo markaa adiga markaa khayrdoonkaaduun bay ku xidhan ama amaa waajibka lagu saaray waa marka lacagtaadu ay gaadho shilinkenyaatigaadu uu gaadho kun oo kenya shilin ah waxaad ka bixinaysaa rubuc cushur lacagtaasaad qori lagu dhuftay laba iyo badh loo qaybiyo boqol wixii soo baxaa lagaa rabaa haddii aad xirow tahay howlaha aad shuqul ku lahayn lacag walbood haysato afartan u qaybi way kuu soo bixi an afartan iigu qaybsha hadda iska aamaadog maxaa tiri afar iyo toban kun iyo afar iyo shan iyo toban kun oo shilin baa lagaa rabaa sideean iyo shanta garaam haddaad rabto dahabka inaad ka sakayso afartan u qaybi meeqo weeye wadaadow maxaan ka bixiyaabaad nugu wareersana fahma caawa hawsha sideean iyo shan garaam afartan u qaybsha laba garaam iyo laba garaam boqol iyo labaatan shan riiga soo maah laba garaam oo dahaba iyo boqol iyo labaatan shan riigaad bixinaysa sidooduba badeecaad haysataa ganacsadaada dukaankii baad qiimaysay soddon milyan baa ku jirta afartan u qaybi wixii soo baxaa lagaa rabaa hantidaa lagu dhuftay loo qaybiy boqol waddo dheer weeye caamigu wuxu fahmi karaan rabaa wax walboo sake ay ku waajibto lacaga ama dahaba ama badeecaah tootal markaad xisaabiso oo daymaha markaa lagu haysta aad ka goyso wixii soo hadha u qaybihee afartan wixii soo baxa waa maxay waa waajibkii lagugu lahay masaakiintu ay lahaayeen iyo fuqaradu iyo ibnu sabiilkii sideedii ruuxu ilaahay suuratu tooba ku sheegay warkaa macad ya mise macad warkaa war cad ya adiga cabdulaahi way tahay waa maxay ganta faruur tafaasiishaasi kutubta fiqiga ogu laabta xoogow halweynaadaan idinqaqabanaya anugu hadda kaba gaar riyaad saalixiin ayaanu isaynaa hadda abushujaac iyo manhaaj ma joogo wixii faahfaahina wadaaddaha ugu laabta idinku fiqiga barta ragannimadaa rag looma dhiibtaa layi diintaadana hee wadaad ha u daba fadhiine baro kitaabka rabbigay wadaadku adiga mas-uulkaama aha nabi laguu soo diray ma aha adiga asagu waad simantihiin dhaxalkaa diinka idinka dhexeeya wax ka baro asaasiyaadka weliba fardulcaynka iyo fiqulxaalka baro tafaasiisha hoose hakuu hoosayso ha dambayso geel waynu isla fahanay adi iyo lo waad fahanteen lacagna noocii dolima ha noqotee haday dahab tahayna labaatan diinaar ama labaatan midqal oo u dhiganta siddeetan iyo shan garaam oo dahab ah hadday fido tahayna laba boqol dirham oo u dhiganta shan boqol sagaashan iyo shan dirham shan cafan shan boqol garaam baan rabaa dahabka inta badan fadhiyee waxaa weye dahabka ku sorgoosta hadduu shilinkiyaatid yahay ah, ilaa lacagtu gaadho ma dagaynin nisaabkii lama helin wixii ka hooseeya aduu haddaad rabto ilahayna xoolaha kuu barakeeyo tobanka kun wax ka bixi kun shilin maalinkaad hesho konton ka goo laba kun maalinkaad hesho laba boqol ka bixi waa khayr uu kuu barakoobi xooluhu laakiin farducayni waajib ku saaran ma ah waxaynu hadda ka hadlin waa ganacsiga ama geeda ka ganacso ama dhagaxyaan ka ganacso ama saliid iyo batrool iyo shidaal ka ganacso ama dameere iyo ka ganacso iyo fardo iyo baqlo wax walboo ganacsi ku saabsanna sidoo kale wey ama qoryo iyo xabad ka ganacso ya xabag xabagtu madaha ka ganacsada waxay dooni noqoto wax xalaal ood ka ganacsata hadduu jiro labiyo toban bilood markay dhammaadaan dukaanka waxa ku yaalee kaasha ah ama badeecaa baad isku qiimayn kaashka meel ku qor laba kun wey badeecada qiimee qiimihii ku soo gadda kuma qiimaynaysid midka u sarreeya maanta haddii la iibiyo ku bixilaana kuma qiimaynaysid qiimaha dhexe shaygan maanta haddii la iibiyo qiimaha u sarreeya shan boqol wey matalan la xaraashana waa saddex boqol si caada u baxana waa afar boqol ku qiimaynaynaa afar boqol saa ogaada beenta iska daaya wixii aan ku soo gada jina kaga keena beentaa weeye suuqa nairobi wuxuu maanta ku yaalla islii uu kaga baxahayo oo qiimo dhaxaadaa lagu qiimaynaya warka miyaad fahanteen warka sidaa u fahmaa wixii yaallay markaad qiimayso iyo kaashka isku darto hadday gaadhahee lacagtu gaadho an sagaashan iyo an kun ama aad maalinkaa gadan karto qiimaha kuu soo baxay siddeetan iyo shan garaam zakaa lagaa rabaa sida unbaad yeeli maxaad ku dhufan halkan waxaa ku jira lix boqoloo kun baa badacado isku noqotay wixii meesha yaallay bagaashka ah iyo wixii o dhan wuxuu isku noqday lix boqoloo kun kaashkana afar boqoloo kun muxuu isku noqday milyan maxaad u qaybin afartan maxaa soo baxay intaa waa zakadii lagaa rabay warka miyaad fahanteen wadaaddaha yaan la warinay diinta barta guryaha iyo howlahooda mar baan u dhiiqaadi doonaa cabdulahi oga warsuka degdegi in sha allahu tacala haddii rabbi igu simo wa cali bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuul lah sal qaal nabigu wuxuu yidhi bunya alislaamu islaamku waxaa lagu dhisay calaa hamsi dacaa'imo weeye shan tiir baa lagu dhisay shaati an laa ilaaha ila allah alla weyno inuu xaq yahay cibaadana keligii mudan yahoo lagu dhisay وأن محamda cabduhu وarasuuluhu rasuulkii muxamad aha adoon ilaahay iyo rasuulu soo diray inuu yahayna la qiraa lagu dhisay وaiqaami الsalاة salaadoo la oogo oo wakhtigeeda la ilaaliyo waajibaadkeeda la dhowro iyo meelaha laga adaabina la geeyo ayaa ilaahay ku dhisay وiitaaءi الزakاة zakadoo la bixiyo dadka mudan la siiyo xaqunaas weeye wa اlbeyt kacbada iyo beytka ilaah loo qasto acmaal اlxaj la soo guto xaj waa taqaanaan wa sawmi ramadaana bisha ramadaanoo la soomaa lagu dhisay muttafaqun calayh arkaantaasi waxaa weeye waxay isku dhex yaalaan furuud aan marnaba dhacaynin ruux bini aadam aan ka dhacayn waa shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah inta ay naftu kugu jirto weligii waajib ku saaran wa ilahay keligii inaad caabuddo nebi maxamedna aad u qirto inuu yahay rasuul oo diin xaqa lala soo diray been masheega ah maxaa kuu soo hadhay salaada sidoo kale iyadna waa farducayn inta aad caqliga leedahay ku saaran maalinkaad canta tabto ood biyo cana kala garan weydo oo wiilkaadiga walaalkaa kala sooci weydo ood maskaxda ku togtood caruurowdo aad caruurowdo aad noqoto cantatab waxaa loo yaqaan caqligu ku tago maskaxdu ay dhammaato xilligaa iyada way kaa dhacaysaa sida raajixa ah, haddaad waalato sidoo kale oo waalid tal oon ka soo noqod lahayn baynu ka hadlaynaa midda goosgooska axkaam kale leedahay salaadu marka inta aad miyirkaadu jooga iyo caqligaadu marnaba kaa dhici mayso istaag baad ku tukan wad awoodi weyday fadhi waad awoodi weyday jiif iyo dhacdii waad awoodi weyday sidaad u seexataba qalbigaad ka tukan ama ishaaro kale aad ku tukan hada ra'yu ljumhuur wadaadda waxay leeyihiin ruux istaag awoodi waayo oo fadhi awoodi waayo oo jiif inuu wax ka midaaro awoodi waayo dhinacdhinacan loo soxiyo awoodi waayo ay tagto inuu gegan yahay indhahun biliq ka karo indhaha biliq mar hadday gaadho lagama rabo daadaa taagan sheekhuislaam ibnu taymiya maray rag ku tegey shareecadu takliifka iyo mashaqada intaa la eg ma laha wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj addiinu yusrun adila iyo qawaacid iyo maqaasid shariic islaamiya waaweyn kuliyaat alislaam bay hoos tageen oy ku dagaalameen inta aad miirkaadu maankaadu joogo awooddaadi badankana wuxuun ka joogo ayay salaadu ku saaran tahay dheh mar haddii aad noqoto in biyaha afka lagaaga dareeriye sanka nafta lagaa dhowrahayo awood jirin gacnaada dhaqaajin karin madaxaad wa sujuudi rukuucaadan midaari karin waa kaa dhacday wadaaddaa taagan masalada waa iska masale khilaafiya inta kale ee soo hadhay soonka asaguna kuu yimid soonku dad gooni ku waajibaa xilli goonuu waajaba sanadka hal bil ah oo aad taqaanaan xajulbayt iyo zakadu ayadu xoolo iyo hanti iyo awood iyo socod bay u baahan yihiin dadka xoolaha leh ayay ku waajib xoolihii aannu soo sheegnay badarkii baan ka tego haddaa inaad xusuusan ahayd intaad dulku ordayseen iyo guryihii waxay inaad sheegtaan badarkii iyo beertii iyo dalagii awey gelaydii masagadii masirkii yaryarihii bariiskii qamadidii waxaa dhul ka soo baxoo dhan asna zaka laga rabaa oo cushur la yidhaahdo wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi inta uu ku dageeye masega go'day ee ku dagaysana waa lix boqol iyo sagaal iyo toban kiilo lix boqol sagaal iyo toban kiilo waa laysku dhaafay iyo badh meel buu ku dhuftay kiila maalinkuu raashiin dhan kuu go'o zaka lagaa rabo kiila waxaa weeye haddee labaatan iska dhehe waa lix kintaal ama lix jawaan iyo gudub mise niic baad dhahda muxuu ahankaas labaatan kiilo ya niic maxaad mic waa abaarihii dambe <laughs> magac baxay weeye ya ruux wuu ka yaryahay xoogow ruux wuu ka yar aduu labaatan waa gudub iska dheh lix jawaanoo waaweyn jawaanku wuxuu qaadaa boqol kiilo boqol kiilou qaadaa lix jawaan waxay u dhigmaan labiyo toban loor yoonu isfahan labiyo toban loor weey oo konton konton kiilo ah lix jawaan maalinkay kuu go'do hee iyo labaatan kiilo meeqa isku noqonayaa waa lix boqol iyo labaatan kiilo ma tahay lix boqol iyo labaatan kiilo cushur umbaad ka bixin cushur waa ma toban baad u qaybi toban u qaybi meeqa wey lixdan iyo laba kiilo miya lixdan iyo laba kiilo baad ka bixin waa hal looriyo labiiyo toban kiilo lowr baad jiidi labiiyo toban kiilna waad ku daraysa masagadii kuu soo go'day oo dhan toban jawaan hadday kuu goyaanna maxaad jiidi hal jawaan hadday labaatan loor kuu soo godayna maxaad jiidaysa laba loor ila cushuban isku ogayn toban meelood meel baad bixin kun kiilaa kuu soo go'day nagaa laga rabaa kun kiilo boqol maxay taad sheegaysa kun kiilaan ku idhi meeqa wey cushur boqol kiilo basa haya waaya dib baad ii celisay intaan baa idinka raba inaad fahantiin baan rabaa wixii badara waa cushur wixii lacag iyo ganacsi ku saabsanna hee waa rubuc cushur oo macnaheedu ay tahay afartan loo qaybi wey dahab fido ganacsi badeeco waxaaso dhan maxaad u qaybanaysaa afartan wixii soo baxaa lagaa rabaa wixii badaree sooga iyo dalagna cushur toban meelood meel baa la bixinaya xoolihiina waa taqaanaa saddexda maysi ya maxaad tidhi arrigaasa arrigaas hortaan helo ord gaale ii soo jebi وsوم رمضان متفق عليه وعن طلحة بن عubayd اللahi قاaل جاء رaجuل nin baa yimid إلىa rasuل lah rasuulka ilaahi u yimid ninka asaga dimaam بن ثacلبة weeyaa la sheegaa ee xadiidkii anas lagu sheegay fii صaxiix الbukhaarي wadaadana asaga ma ah yidhaahdaan saasaana saxa maxaa yeele xadiidka imaam ibnu thaclaba iyo xadiidkan siyaaqiisu waa kala duwan yihiin saxaabi kale wey oo reemiyi ah jaءa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahay buu u yimid min ahli najdin ree koraad ah ree koraad najdigu waa dhulka qawyahe buure ee hadda riyaad iyo qasiim iyo bureedo dhulka ay jiraan baa la yidhaahdaa najd dhulkan hoose ee ku taalla makiya madiine iyo ilaa xagga yamanna tihaanbaa la odhan jiray dul iyo doh baan dhahnaa dul iyo deex baa la yidhaahdaa howlahaas waa kala duwan yihiin jaaa rajul nin baa yimid rasuulku ilah u yimid min ahli najdin reer koraada dadka buuraha iyo xagga sare dega ahaa reer najd aa'iru ra'si madaxiisu uu filfilaayahay timihiisuu taagtaagan yihiin ay firirsan yihiin timo isku aadan oo shanlaysan oo la habeeyey ma watow nin reemiya ah oy busaaradi ka muuqatay iyo basaas waddo dheerna soo maray oo timihiisu ay mudaaharaadayaan ayaa nebiga u yimid nasmacu aanu maqlayna buui saxaabigu dawiya sawtihi dhawaqiisa danankiisa waa marku ruuu hugunkiisa iyo hadalkiisa meer sara fog ka maqlaysa hunhunudiisa iyo guuxa laakiin ma fahmayso wuxuu leeyahay nasmacu wa fii riwaaya yusmacu yusmacu dawiyu sawtihi dawiyu sawtihi markaa yusmacu markaa waad godaysaa marka dambe dawiyu marka waxaad ka dhigaysaa faacilkii hadda aniga waxaa ii qoran nasmacu aanu maqlayno dawiya sawtihi dhawaqiisiiyo codkiisa danankiisa iyo shanqadhiisa hunuunidiisaanu maqlaynaa walaa nafqahu aanan fahmaynin maa yaquul wuxuu wa fii riwaaya walaa yufqahu maa yaquul dhawaqiisii iyo soo hadlahayo oo annagana yahay danaaniga waanu maqalaa laakiin wuxuu ujeedo iyo ujeedadiisu ma aanan fahmaynin maadaama uu naga foga xataa danaa min rasuul ilah uu rasuulka ilaahay u faidaa huwa yas'alu can اlislaam waa remiyi meel fog buu ka soo dhawaaqay yaa rasuul allah yaa muxamed buu soo leeyahay inta uu nabigu u imanhayo ma sugahayo wuxuu ka soo tanaadiyey hadalkii kasoo tugay ka soo tuuray dhowr hal kilomitr an boqoloo mitr faidaa huwa yas'alu waaba asagoo weydiinaya suubanaha iyo dhawaqiisu uu ku saabsan yahay can اlislaami can sharaac اlislaam islaamka axkaamtiisa arkaantiisu nabiga weydiinaya faqaala rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu yidhi markuu u jawaabayey hamsu salawaatin fi اlyowmi wاllayla shan salaadood baa habeen iyo dhararba ku jira nabigu kalama hadlin hee masala tawxiid shahaadati an laa ilaha illa اllah wa ana muxamadan rasuul oo muusa shay limaada nigu waa muslim wuu garanayaa wuu yaqaanaa ama fahamkiisa uu garanaya hawshaa asalkaasuu nabigu u tala saartay ama wuxuu weydiiyey ahaa salaadaha isaaran iyo waajibaadka iyo sharaacdii isaaran bacda tawxiid nabi allow muxuu yahay ama raawigaa soo gaabsaday intuba way dhici kartaa qaala wuxuu idhi markuu nabigu sidaa ugu jawaabay hal calaya hayruhunna shan salaadood waxaan ka ahay nabi allow may saaran yihiin qaala nabigu wuxuu ihi maya ilaa an tatawaca inaad adugu sunnaysata mooye inaad sunnooyinkii salaatuleylka iyo watirka iyo duxada iyo salaadihii rawaatibta ay adugu badsata mooyeen waxaa weeye waajib kuguma aha faqaala rasuul wuxuu idhi wasiyaamu shahri ramadaan bisha ramadaanoo la sumay ilaahay baa ku saara oo waajibaadka islaamka ku saaray qaala wuxuu yidhi ninkii reemiyiga ah, najdi hal calaya khayruhu bishaas soon waxaan ka ahaynoo waajiba ah, may saaran yahay qaala nabi wuxuu i laa maya ilaa an tatawaca inaad sunnaysanoo sunnooyin soona iska soomaysa mooyeen soon sunna ah mooyeene waajibkuguma aha qaala saxaabigu wuxuu yidhi wadakara lahu rasuulullah rasuulka il wuxuu kaloo u sheegay azakaatu u sheegay faqaala wuxuu yidhi saxaabigii hal calaya hayruha zaka waxaan ka nabi alluma laygu leeya qaala laa ilaa an tatawuca inaad sunaysanba mooye yacni sadaqa inaad la bix adugu ood khayr doon sadaqa badan oo la bixiba mooyeene zaka waajiba taa unbaa ku saaran riwaayadii xadiidkii dhammaystirkiisi faahbarahu rasuulu اllah bisharaa'ic اlcislaami baa la socota halkaa marka la marayo ilaa an tatawaca faahbarahu rasuulu اllah bisharaa'ic اlislaam xajkii baa hadda aan la sheegin axkaam badan buu nabigu u sheegay ruuxu markuu diinka soo galo waajibaadka laga rabo yuu nabigu saxaabiga u taxay u tiriyey u kala sarsaaray faahbarahu rasuulu اlah sal ly slam bisharaa'ic اlislaami faadbara الrajul wahuwa yaquul ninkiiba marka isma jira isagoo leh wallaahi allaan ku dhaartay laa usiidu ka kordhin mahayo laa asiidu ka mahayo calaa haada intaad ii sheegtay waajibaadka waxba ku dari maayo nabi allow walaa anqusu minhu waxna ka dhimi maayo sideedan oola imanaya faqaala rasuul lah sal lay slam aflaxa in sadaqa waa liibaanay hadduu ka rumeeyo muttafaq calay riwaayo kale aw dakhala aljannata in sadaqa ninkaa jannuu galay hadduu ka dhabeeyo riwaaya xadiidku uu leeyahay meeshan dambe wallahi laa asiidu calaa haada walaa anqusu minhu waxaa ku jirtay wallahi laa asiidu walaa anqusu minhu walaa anqusu mima farada allahu calaya shay-an wixii ilaahay isaare waajibaada waxna ku dari maayo waxna ka dhimi maayo nabigu marka wuxuu yidhi markuu arkay ninkoo ismajeeray aflaxa in sadaqa muttafaqun calayh idan waajibaadkaasi ninkaan wax ku darin wuu liibaanayaa janna wuu gelayaa waa hadduu ka rumeeyo laakiin waajibaadaan waxba raacaynin inay kuu ilaashamaan way adag tahay sarsar iyo seeraa loo baahan yahay kuu ilaaliya waajibaadka salaadaha zakada xajka soonka waajibaadkaas waxay u baahan yihiin sarsar sare ood kore afmeer kore oo ku waardiyeeya oo laga dhammaystiro oo kaba ah oo kalkaaliya waajibaadka haddii lagaa waayo halis baad ku jirta horaan baynu soo marray awsha ayada ah dib haddii loogu noqdo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkan go'aansaday inuusan wax waajibaadka waxba ku darin muxuu oga aamusa isagoo in badan saxaabada odhan jiray sunankan yaan laga tegin culamad qaar waxay leeyihiin waa fi awaa'il islaam waaba intaan rawaatibta aan la jidaynin sunan badan aan la jidaynin ee usuul islaam iyo waajibaadka lagu halgamayay wey ila shareecadu steb steb bay axkaamtan u soo degeen hadday maxduuraad tahay oo waxyaabaha rabbi xarrimay tahay iyo haddii ilaahay wuxuu nasaaray yahayba hal mar iyadoo jumla aan lama keenine tafaariq bay u socotay ra'yigaa ra'yi wanaagsan wey nimanna waxay leeyihiin xataa haddaad sunanka la imanin ood waajibaadka waxna aadan ku darin waxna aadan ka gaasirin waxa waxba laguma haysto laakiin ninkii hawsha awoodi lahaa ayaa la rabaa saa darteed buu nabigu wuxuu hi aflaxa in sadaqa waa liibaanay hadduu ka rumeeyo waana adag tahay wey wacan bni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma ana nebi sal ly slam bacaa mucaadan mucaad buu nabigu u diray radi allahu tacaala canhu maxaa looga tegey xajkii looga tegey waxaan len lagama tegine waan raawigaa soo gaabsada waa jawaab oo waxaa tusaysa laa asiidu walaa anqus mima farad allahu calaya shaya ama jawaab labaad waxaad leedahay xajku wuxuu ahaa waajibaadka u dambeeyey ee muslimiinta lagu waajibyeelay oo arkaanta shanta ah xilligaa markuunusan waajib ahayn oo soon iyo zako iyo salaad bas ay waajib ahayd baa laga yaaba arkaanta xaggooda marka la eego وعن بن cabاasi رضي الله تaعالى عنهma أن النبي صل ل سلم bacثa mucaadan buu diray sanadkii tobnaad ee hijrada ayuu diray koyo tobnaadna waa la sheegay رضي الله تaعالى canه إلى اليمن buu u diray ymanoo markaa islaantay dad badanna ka islaameen waxna weli gaala ka sii ahaabuu nabigu u diray in diinka la gaadhsiiyo faqaala oo xagga aطraafta ah faqaalna wuxuu ihi udcum oogu yeedh ree yaman ilaa shahaadati an laa ilaaha ila اllah وanii rasuul الlah shahaataynka oogu yeedh fainhum ayagu aطaacuu lidalika arinka hadday u hogaansamaan oy kaa qaataan ilaahay keligii inay caabudaan nabi maxamedna rasuulnimo u ogolaadaan faaclima ogeysii ana allaha subxaanahu wa tacala alla weyne kor iftarada inuu ku laazimiyey oo ku waajib yeelay calayhim dushooda hamsa salawaatin fii kulli yowmin waleyla shan salaadood oo salaaxaysa habeen walba iyo dharar walba idan ninkii tawxiid la yimaada salaad baa daba taagan fainhum aطaacuu lidalika hadday salaadii shanteed u hogaansamaan faaclimhum ogeysiya ana allaha iftarada calayhim sadaqatan ilahay inuu saka saaray tuukhadu laga qaadaya min akhniyaa'ihim tanaadkooda laga qaadi wa turaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim saboolkooda lagu celinayo akhniyada tanaadka gacanta wax ku haya ayaa laga qaadaya waxaan lagu celinayaa muslimiintaa laysku dhaqayaayoo laysku caawinayaa iyagaa loo kala qaadi oo laysku dhaqi fuqarada iyo saboolkooda muttafaqun calayhi idan intaa ruuxi keena haddii soom iyo xajna waa diyaar wey waa saddexda u waaweyn en la kala reebin fain taabuu wa aqaamuu الsalaa wa aatow الzaka ma kala hadhaan salaad iyo zaka lama kala reeb inta badan ayaguna ma asaxaan haddaadan tawxiid kuwa asixin bunya alislaamu calaa khamsin midna waa asaas saddexda afarta kalena waa furuucdii lagu dhisi lahaa nimaan shahaataynku u asixinoo u fadhiisanin salaadna ka asixi mayso soonna ka asixi maayo zakiya xajna ka asixi maayo haddaad tawxiidsato la timaado intaana aad diiddana way dumaysaa shahaataynkii way dumayaan gaal baad diinka islaamka waad soo gashay wuu kuu bilowdo islaamkii wuxuu kaa rabaa sii wadid maxaad ku sii wadi kartaa salaadda iyo zakada iyo xajka iyo soonkood meel saarto haddaad tidhaado ashhaadon baan ku noolaanaya lagaa dhagaysan maayo islaamna saa ku ahaan maysid anoon shahaadatin iyo tawxiid la iman nin baan zake iyo soon iyo xaj iyo salaad la imanna kaa socon mayso kaaba asixi mayso haddaad mushrikto ilahay khayrkii caabudayso laa salaa walaa siyaam walaa xaj walaa e zaka abada ma asaxayo fain taabuu ilaahay baa yidhi fa ikhwaanukum fi اddiin fakhalluu sabiilahum waad garanaysa taabuu can ashirki wاlkufri isku meel ma soo geli kara shirki iyo islaamnimo meel ma soo wada galaan kufri akbara iyo imaam muctabara ma kulmi karaan hawshaa fahma gaalnimo weyn iyo iimaan muctabaroo sharci ah hal ruux kuma kulmi karaan midkood tagi tegi hadduu hadduu sheekh yimaaday dheen soomaalihee macallin fadhiisay idaa jaءa nahru اllahi baطla nahru macqilina carab baa tidhaahda ninkii ceelkii iyo wartuu lahaa ama baashiisii baraagtiis ummadda ku gumaysanhaya iyo kanaalkiisii ayaa ilaahay roob keenay gacannadii iyo farqihii iyo laagihoo dhan baa soo rogay biyo keenay wadaadka carbeed wuxuu yidhi ida jaءa nahr اllahi baطla nahru macqil macqil webigiisi iyo fardaantiisi farqiisii lagu kala degay laagiibaa yaa guuxaaya oo aburinhaya marka waxaa weeye ma kulmi karaan kufri akbara iyo iimaan muctabara alimaan almuctabar waxaan oga jeeda waa inaad fahanto qaydku kullu qaydin aslu waa lixtiraas iimaan luqawi ah, oo luqa ahaan iimaan la odhan karo iyo kufri way kulmi karaan la soco kufriga akbarkaa iyo luqada ma kale wuxuun iimaan la yidhaahdo waa kulmi karaan wamaa yu'minu akaruhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun haddaad weydiiso walain sa'altum man khalaqa الsamaawaati wاlأrضa layaquulunna allah khalaqahuna alcaziiz اlcaliim idan taasi waa aliimaan allugawi ama aliimaan alsharci ee janno lagu gelahayo naar in lagu waarana lagaga badbaadayo iimaanka muctabarkaee sharciga iyo ma kulmi karaan kufri abara kadalika shirki akbara iyo islaamna meel kuma kulmi karo yaa been laydiin sheegin haddaad ilaahay u sharig yeesho xaggana adlida muslim baan ahay waxaan ku leenahay wadaadow isku islaan ma isku islaan ma nihin maxaad ka wadaa islaamkaas sheeganba maadan fahmin baad leedahay waad iska sheegan mooyeen maba taqaanid adduunkuna waa dhooban yahay waana muush nin wuxuusan ahayn ama aqoonin sheegta nin baa le aw xasaan tilmaam culi waa nin dheero labalowsho oo cadow qurucsan maxaad leedahay aw xasaan ma taqaanid baad le iska tag isku aw xasaan ma nihin limaada nabi maxamed baan rumaysna aad baan siriisa u jecla waan aqaanaa bui waaad allah ku barakeey bal nabi maxamed ii tilmaan wuxuu nin gaaban oo madow oo timo goona leh oo sanku bagaf yahay oo qadaad weyn oo jeega weyn bu ahaa maxaad leedahay ashhadu waxaan qaraya inaada nabi maxamed aqooni oodan rumayninba siad ku ogaato wuxuu sheegtay markaad tiri tilmaan muxuu sheegay wax kaluu sheegay libax baan aqaanaa buu idhi markaasaa tilmaan gorayu kuu tilmaamay maxaad leedahay dameer farow baan aqaanaa buu ku yidhi iyo dameer markaas wuxuu tilmaa geri iyo geel ma ka dhegaysanaysaa waxaan idhi islaamkaa taqaano noo sheeg wuxuu idhi waa islaam hee shanta waqtina tukada sheekh cabdiqaadirna barya maxaad leedahay inaad wax fahantaan baan rabaa ma u baahna adillo iyo axaadiid kaama baahno xaqiiqaad sheegatay inaad muslimtaas sheegatay tilmaan baan ku tilmaan khaldan baad ka bixis ruuxu markuu wuxuu sheegto waxaa la rabaa inuu u tilmaamo siduu yahay islaamka nebi maxamed ilaahay la soo diray ee kitaabkiinnu idiin sharxay ee sunnadu qaadaa dhigtay ee muslimiintu ku ijmaaceen ma islaam la kulmi kara shirki ma kaaga baahno ma huwa alislaam alistislaamu lilaahi waxdahu rabbi اlcaalamiin ilaahay keligii oo loo hogaansamo oo lasu dhiibo tale xugum talo iyo xugum iyo baryo keligii waa in loo ogolaado haddaad tirada awliya alla adeeg allaw adiguna adeeg maxaan leenahay weger waxaad leenahay waxaa weeye isku islaan ma nihin waana wixiisaa u fahantaan shaygaad sheeganayso inaad fahansan tahay waxaa lagu gartaa markii lagaa codsnay inaad tilmaanto yaa waxaad ka bixisaa tilmaanta iyo shayguu yahay walidaalikay dhahaan ahlulkalaamku iyo manaatiqadu iyo falaasifadu ida khtalaftum fi eh, lxaqaa'iqi faxakimu lxuduud ida khtalaftum fi lxaqaa'iq shayga wuxuu yahay iyo maahiyaadka haddaad isku maandhaaftaan waxaad ku kala baxdaan qeexid faxakimu lxuduud ii qeexdheh ninaad been ku taqaana wuxuuhi waa dhoweyd baan xoogow transit nairobi ku soo maray oo diyaaraddaa labaiyo toban sac ama afartan sac maqnaanaysayoo hotel baan tegayo islii baan soo dhex maray oo nairobi waan aqaanaa xoogow baasho inuu maceeyana hee waa taqaanay ii tilmaam baa tiri isli iyo nairobi muxuu kuu tilmaamay baytullaahi alxaraam makuu kuu tilmaamay iyo madiino maxaad leedahay maadan tegin baad dhihi nairobi iyo isliim maad arag weligaa sayd ku ogaata inuu been sheegayo maxaa kuu soo saaray wadaadow tilmaanta khaldana uu ka bixiyey nairobi waxaad ku ogaatay inuu been sheegayo ninkii islaam ku maxaabsada tilmaan marka la yidhaahda dhaqankiisu ama afkiisuba uu sheego islaamkaan dhaqanimadaan ka ahayn maxaad leedihiin muslim ma tihid ree macallimatiid ree hebelmatiid saa ulahaydee ree macallinka qolya aqoonsadaan la yidhi wadaadka casaaraa qolihii ogaadeen buu suuqgeynayaa haddaad doontaan ku dhafbaxa idinka idiin taalla laakiin inaad wax fahantaan baan rabaa muhiimaddu inaad wax fahantaan baan rabaa nin walba reerkiis inuu suuqgeeya wuu jecel yahay ani maxaad igu diideen maanaa cirka ka yimi intaa waa kaftankayga iska ogaada iska ogaada ayga shayga aayad kaagama baahno xadiid kaagama baahno waniyo muslima tahaa islaamkaa tahay ii sheeg dheh haba intaa haddee wadaadkuu muxaadareeyey aayado qur-aan la dada ma u baahnid shayga aad soo gashay hadda ninka yuhuudiga nasarada sooma yaqaan islam wuxuu yihi ninka yuhuudiga ama midka kristanka aad dhex joogtaan islaamka inuu gala ogolo war islaamka soo gal in ibu ku leeyahay wuu yaqaanaa wuxuu garanaya muxuu u diidan yahay inuu islaamka soo galo wuxuu asagu ku sugan yahayna wuu og yahay islaam wuxuu yahayna wuu og yahay saa buu diidaya oo wuxuu arkaa in dhibaato uu kala kulmay maalan oo hadduu islaamo reerkiisi baa baqdhabi dhaxalkii baa laga goosan waa la fiijini guryuu waaye mawaanicdii diinta islaamka ama xaqa oo sagaal ama toban gaadhaa hortaaga mid ka ah, oo halkaa dhunta ugu jira oo shaydaan hogaaminayo haduu fahamsan yahay ama u arkay islaam iyo yuhuudnimo iyo kiristaannimo iyo mujusnimo inay isku mid yihiin war islaamka soo gal waabaan ahayba ku dhihi laha waabaan ahayba maxaa iga maqan kuma dhahay wuxuu le mm, mm. wuu og yahay waxa u dhexeeya fawaariqda u dhexeeya islaam iyo waxaan islaam ahay adugu haddaad run sheegayso taqaana shirki iyo tawxiid waxa u dhexeeya oo taqaana iimaaniyo kufri waxa u dhexeeya oo islaamnimada aad sheegan ay kuu carifan tahay maxaad ogu labaysaa diin kale maxaa shirka ogu labi haygu waa shay fira caqli ah ahbaarta ambiya samciguna wuu kuu xoojin wuuna kuu faafaahinaya adil idinkama baahna aan adila firiya caqliya ahayn adiladii samcigu waa muayida markaad asalkan diineed marayso horta faham nin baa wax toogtay uu agdhiga la gafay halkaasaan dhagaysana baalaan ku togdhisanayna waan shiishay waa la gafay mid kale waan la helay waxaad dhihi waad la heshay tii hore maxaad tidhi waad la gaftay aayad iyo xadiid maad keenaysaa kuwale waad la gaftay waad la heshay seed ku garatay ninka inuu la helay marna la gafay marna waxaad u boynt baad u qoraysaa iyo nuqta marna waxaad leedahay zero se yaa sheegay caqliga iyo garaadkada kutu ninkaana meesha lagu inuu la helay nina uu la gafay tawxiidku islaamku waa sidaasoo kale التفريid والتndيid way kala duwan yihiin التwxiid واlإشhراaq way kala duwan yihiin ninkan allayo uunkiisi buu lameeyey isku daray waa shafciya lamaanuu wataa ninka nina ilaahay keligii buu caabudaya way kala duwan yihiin farq bayna التafriidi والتashriik wax isku qasan ma aha idinkaa iswaalaya oo waxaan jirin diin moodaya labadaa labada isku qasi kara maaha ilaahay uunkiisi ninkii meel wadageliya hee iyo ninka ilaahay keligii ku gaabsada uunkana xaqiisa iyo wixii ilaahay siiya waa kala duwan yihiin lilaahi xaqun laa yakuunu ligayrihi walicabdihi xaqun humaa xaqaan ilaahay xaq buu leeyahay aan axad loo ogolayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna xaq buu leeyahay axadkaan loo ogolayn alle iska badaaya nebi maxamed soo rasuul xaqa maaha addoon ilaahay karaamiye soo maaha afdal اlbashari soo maaha cala raajix xaquu nabigu lahaa haddaad aadamo kale siisa gaal baa tahay wax kale iska badaaye nabigu xaquu lahaa oo mutaabaco ah oo cismo ah oo in la rumeeyo waajibnimo ah haddaad abubakar iyo cumar siiso muslim ma tihid maxaad mooddaa alla weynuhu ku abuuray xaq uu laha haddaad siiso ow xasaa maynaan biyo kuu kaban baad moodi malagaanbaa malagaanbaa gaardii saa uu ogow isma laha hawshu yaa maytida laisku qasi idan waxaa weeye labadaas markay kuu asaxaan baa arka howlahankaa lagaa rabaa hadday kuu asixi waayaan wax kuu fadhiisanaya ma jiro وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma قاaل قاaل رsuل اه صلى اه سلم umirtu waxaa la fara an uqاatil الناas dadka inaan la dagaalamo dadkee waa dadka mushrikiinta waa dadka alla aan rumaynin xata yashhadu an laa ilah xadiidka intaana ka tegin masalo muhiima ku jirta bini aadamkaan islaamka soo gelin ama kitaabi ha noqdo sida nasaarada iyo yuhuudda ama khayru kitaabi ha noqdo sida mushrikiinta carbeed iyo qolyaha malaaxidin waxbaba aaminsanayn ama shubhatu kitaab ha wato sida majuusta ay gaal kasto adduunka ku nool diinka islaamka marka loogu yeeday waxaa looga bilaabi shahaadatu an laa ilaha illa ana muxamad wax kaloo laga rabana ma jirto wax kaloo laga rabana ma jiro xanafiya waxay dhaahdeen waan kala qaadaynaa hadduu mushrik yahay watani ama aan diin aaminsanayn waxaa loogu yeedhayaa ilaa shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah bas hadduu laakiin kitaabi yahay yuhuudi iyo nasraani yahay afar shay baa laga rabaa waa bidca ay la yimaadeen xanafiyu asxaabu الra'yi laa daliila laha min kitaabin walaa sunnatin walaa ijmac intaasoo xadiid baa ku timid fi sunan wasixa wاlmasaaniid in nabigu yuhuud iyo nasaaro mujuus iyo mushrikiin cahad walba uu ugu yeedhayay ila اtawxiid ila shahaatayn faqad labada shahaatayn baa diinka islaamka lagu soo galaa shardi kale ummadda ninka u sheega faqad jaءa bibidcatin aan shuqul diinteenna ku lahayn xanafiya la timid wadaadadan baa ku taqliidiyey waa baail laa asla lahu ama yuhuudi noqo ama nasraani noqo ama majuusi noqo ama waani noqdo laa ilaaha illa اllah maxamadu rasul lah baan ka rabna shahaadada shardi ma aha hadduu laa ilaaha illa اllah yakfi hadduu macnihii shahaadateynka la yimaado yakfi asalka waa inuu la yimaado ibn cumar xadiidkii umurtu an uqaatila الnaas waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo nabigu calayhi الsalaaة wasalaam waa amar diineed min allahi waxyi rabbi weeye nabi maxamedoo rasuul rabi اlcaalamiin raxmaة muhdaa ah wma arsalnaaka ilaa raxmaة lilcaalamiin ana nabiy الraxma inama ana raxmaة muhdaa axaadiistaad garanaysa nebiyulmalxama wa nebiyuraxma weeye ninkii qallooce ee shuqulkiisa la bixin waayo umirtu aanu qaatilo wey dagaal in diinka iyo xaqa dadka dagaalame ariiqu lambiyaa weeye in loo naxariisto oo ninkii aan dagaal mudnayn la soo dhoweeyo waa ariiqu lambiyaa intaad adugu edabdaraka la timaado rabbiyo rasuulba ku kufrido haddana la ima taaban karo waa edabdaro xataa yashhadu an laa ilaha ila اllah ilaa ay qiraan inaan alla mooyeen alla kale uusan jirin xaq lagu caabudo wa anna muxamadan rasuul اllah wayuqiimu الsalaa wayu'tu الzaka faida facaluu dalika sidaa hadday yeelaan casamuu waa ilaashadeen waa dhowrteen minii aniga iga dhowrteen dimaahum dhiigooda la daadin lahaa iyo wa amwaalhum hantidooda la haniimaysan lahaa ilaa bixaqi اlislaam islaamka xaqiisa mooye xeerarka iyo qawaaniinta islaamku ninkay qabtaan xaqi baa laga goyn weyn xaqulislaam waa maxay diin walbood soo gasho iyo dowlad walbood ka mid noqoto iyo ummad kastood ku biirto waxay leedahay aadamuhu e xugum iyo xeerar bay aadamuhu leeyihiin aadamuhu hadduusan xugum iyo xeerar lahaynna maba noolaan karo ama xeer ilaahay oo ilaahay ay ku dhaqmahayaan oo waxyi oo samaawi ah ama mid iyagu madhoodhooysteen bay ku dhaqmay ku baaba'ahayaan wax u dhexeeyaba haddaad diinka islaamka soo gasho wuxuu ku leeyahay waxaa iska ilaali waxaa iska dhowr halkaa ninka ka cabba seef baa quwaaxi waxaa ninka sameeye karbaash baa yaqaana iyo jeedal ilaa bixuquuqi اlislaam xuquuqda islaamka ruuxu ku dhaca ee xujooba mooyeene waxba looma haysta wey xujoodo xaqi laga oofinaya wa xisaabuhum addoommada la yimid shahaataynka ee salaada oogay ee arkaanu islaamka toosiyey xagga daahirka iyo muuqaalka guud ama kore qalbigooda in laga waramo oo lagula xisaabtamo calallaahi alla u taallaawe annaga nooma taal adduunka inta la joogo aadamahu wixii ka muuqdaa lagula dhaqmaa wixii uu ku daahirsado wixii ka muuqda waxaad ku aragto umbaad kula dhaqmi ama islaamnimo ha noqoto ama gaalnimo ha noqoto aakhara haddii la tago yowma tubla asaraa'ir yowma tubla saraa'ir waxusila hee maa fi suduur jidhkaadii baa kaa warrami afkaa lagaa sharootayni faraha darooriyami lugaha daldalmi malaa'ig baa joogta kutub baa la keeni callaama alquyuub baa ku xisaabinaya eeneen socon mayso aakhare haddii la tago xisaabtu wa calaa maa wixii ku jiray yaa laga matajinayaa adduunka soo ma aha innagu waxa iskaga kaya muuqdeen ku dhaqmaynaa maxaa yeele qalbi innagu lama soconno baatin ma ogaan karo ilahay bay xisaabtaa u taallaa متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله رسولك إلهي مكي la oofsaday u xijaabtay وكان أبو بكر أبو بكرna uu khaliif noqday وكفر uu gaaloobay man kafara ruuxii gaaloobay min الcarabi carab ka mid ah ay diinta ka baxeen nabigu markuu xijaabtayba sanadkii tmada hijrada dad badan baa ridoobay oo diimihii ka baxay halka ayadaa khalad baa laga sheegaaye ummaddii ridooday ka baxday qabaa'il aan badnayn bay ahaayeen qabiil walba qayb ka ridooday baa jirtay laakiin aqlabid ma ahay ayi aa'ifa ayi qabiil kastoo carbeed oo reer madiinaiy reer maka aan ka ahayn iyo nimankii baxrayn joogay reer cabdilqays aan ka ahayn qabiil walboo ka tirsanaa qayb baa diinta ka baxday daa'ifo kastana qayb islaamka ku baaqi noqotaa ku jirtay si guud marka layskugu qabto nabigu markuu dhintay inta diinka ku hadhay iyo inta ridowday inta diinka ku hadhay baa badnayd kutubu tawaarikh hawshay bumbuuniyaan zanaadiqadanu celceliyaan wadaaddo horena ku khaldameen sax ma man fi lardi ee islaamka sheeganayay maalinku nabigu noolaa waay maalinku nabigu dhinta cafwan diintay baaqa ku noqdeen in badanna waa ridoobeen saa waa in loo aado wa kafara man kafara ay irtada man irtada min alcarab faqaala qaala cumar cumar wuxuu yidhi sayidina abubakar wuxuu yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalinkuu noolaa shay walba halkuu ku ogaa baan dhigaya bartuu ku ogaa baan dhegaya bidixii midig ninka oga leexda seeftaa qaadi khaldaan ma khaldama wey mar labaad dadka aan isu soo jiidno xoogu aan tabaraysanno ta'liif faraxan oga bixin suuban salaax mayudi shantan idhood baan u shidanaynaa in wa in meeshuu nabiga idinkaga tega aad ku soo noqotaan iyo inuu mowdku gaardiyo oo ilaahay ku guusha raaciya la cararko wax udhexeeya ma jiro abu isxaaq ashaadi baa masalada sharxay fitanku markay dhacaan buulo oo diinta laga ridoobayo asalka abubakar baa lagu badbaadaya haddaad tidhaahdo maya baan u yarkaadinno waa la sii dareeri waa la sii dareeri waa la sii socon abubakar hawsha xaggee buu ka keenay maxamed buu ku arkay dhaqanuu nabiga ka haysta xaalada aad adag marka la galo muuqaalka kore abubakar iyo cumar cumar inuu diinta ku adag yahay oo asagoo ku firfircoon yahay oo difaaceediiyo uheelinteediiyo fahamkeedu cumar uu abubakar ka dheer yahay baa loo qaataa abubakar nin iska dabacsan oo oday waayeela oo macaasan buu ahaa laakiin islaamka ha loo hiiriyo marka la yidhahda lambarkow dadku ka faham badnaa wuu ka fiqi badnaa nabi maxamed buu la soo qariibay xoolihiisoo dhan buu u huray fi taariikh abubakar sidiiq wuxuu nabiga taray aadamo intuu aadamo kala taro aan sheeganay abubakar baa laga hayaa weligii ma maqasheen abubakaroo nabi maxamed wax taray taarikhda bal akhriya wuxuu adduunyo lahaa wuxuu gobanimo lahaa wuxuu xidhiinyo lahaa nabigu iskugu geeyey malyan dheer buu ahaa carab rag badnaa buu ahaa wuxuu lahaa diintu ku fangarayey nabigu ku baabiiyey dacwadiisii weligiina ma sheeganin wuxuu la dhaqmi jiray inuusan nabigii weligii kobiya uusan siinin gobanimo taasaa la yidhaahdaa qolya maantana markay koob shaha kuu shubaan wadaadkii baan abban shah ka soo siiyey kuleh warshaahiisi maxaa kuu geeye goboni buu wataa maxamed ishayn waayo nabigu uu sheegtay oo uu yidhi hanti intay wax itartay hantida abubakar weligeed ima tarin buur carab dhan isu keen oo nabigu waxba u reebanin oo gobonnimo ay ku dhammaatay fi taariikh nabigu muxuu yidhi maalka abubakar wuxuu itaray hee maal itaray ma jiro carabay waxaad dootaan sheega ansaartii gaadhay gabdhahaan idiin furaynaa beerta aan kala qaybsanno wax walba inoo kala nuseeya nabigu uu yidhi markay nacaf iyo hawlo jidin joogana ansaar lama arko waa yaraadaan markay dhiilaya dareen iyo il dhiigtana ansaar waa soo bataan dhibkay diyaar u yihiin dheeftana xerta iyo u daayaan qolyuu nabigu ku ammaanay yuu xataa abubakar nabigu yihi suu abubakar wax iyo taray ma jiro nabiga ka abaal sheegtay laakiin weligii abubakar ma dhinayo allo koobi aan ku siiyey baashu gobanimo way abtirsataa gunnimana banaankay taagantahay maxaa abtir wayba muuqata wataa warka sidaa u fahma abubakri sayidina cumar mawaaqif badanoy hawshu kululaatay way kala baxeen yowm اlxudaybay kala baxeen maalinku nabigu heshiis ninkan faham dheerayn uu ka fahmaayo xoogu muslimiinta lagu dulmay oo annaga uu nagu jiifo wakii abubak ee cumar iyo saxaabadu badankoodba gadoodeen mowqifka waxaa ku soo haray nabi maxamed abu wuu fahamsan yahay rasuulka ilaahay ilaahayna caasihi maayo rabbi u gargaaraya cumarow intaad iska dayso dagaalka iyo u qadanaynaa iyo seen dul u aqbalaynaa nabiga laazim buu yidhi hawsha wadaa xaq ah sidanaana guul ah gobonnimatuu nabigu hayo weeye ha shakiin yowm alxudaybiya gartu yay markay isqabtaa abubakar iyo cumar abubakar bay raacday nabigaa xijaabta calayhi salaatu wasalaam cumar ah, wuxuu aryaa juuqdha nabi maxamed yaa uu dhintay yaa yidhaahda nabigu wuu soo noolaan doonaa munaafiquun buu layn doonaa sayidina cumar eh, uu isgaran waayey balaayadii musiibada dhacda nabiga geriisa baa ka asdiisay way ka sidaclaysay ilaa untu seef la baxay cardhaha nabigu oo nool yahay wuu soo noqonaya abubakr beertiisa ka yimid ama mimbarkan kulul yaa mimbarka fuulay waa dejiyey maalinkii nabigu dhintan yaa waxaa lagu kala baxay abubakar iyo cumar waa kala baxeen dariiqadii abubakar baa lagu badbaaday ma tamise ma ah waa la ridoobay sayidina cumar wuxuu yidhi nimankan adag bay la yimaad waxay yidhaahdeen laa illa maxamad rasul naga dhaha salaad waa naga diyaar zakadu inay waajib tahay baan aaminsannahay iyo soon iyo xaj wax walba diyaar laakiin hee zako u dhiibi mina abubakar taa culays malaayadu taabmasii lama gaadhe iska daayo wuxuu nabigu u tilmaamay weeye abubakar waa nin ilaahay doortay weeye rasuulkana uu tarbiyeyey saydin cumar wuxuu idhi hode nimanku salaadii tukanayaan shahaadateynkan la imanayaan xaggana sakadu waa waajib leeyihiin sakadii laakiin abubakar u geyn mayno oo talada muslimiinta ninkii qabtay bacda rasuulilahi siin mayno ay leeyihiin dhiiggooda ku bannaysanaa abubakarow cumar waa shikiye masalada waa u caddaan weyday abubakar soo istaagay xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam zakiya salaad maxaad ku ogey inay wada socdaan inaan la kala reebin ninkii kala reeba qoortaa maqan cumar ama markabka soo raac ama iska tag wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna الsalaaةi والzaka ilaahay baan weligii kala reebin bidaarisbe way kugu gashaa weye maanta nimanka haddaan ka yeelna zakada bixin mayno hadhowna waxay dhihi xajin mayno meesha meelay qurashaysata weeye annaguba kacbaan ka dhisanaynaa ree dawsi iyo ree yamaamaiy meelahaasaan ka dhisanayn waagadan waxay dhi bisha soon maba kowga muxarambaba iska soomayna soo soddon beri iskama rabaa soddon naga tirsada diinta waxay noqoni tusbax la furay waa inaad faanta baasha soo socota wuxuu yidhi wixii dhaad la qabto aan ku gartay yaad ku garatay buu madax dhiigahaya waxba idiin fafaahin maya addee sayidina cumar abubakr wuxuu fiiriyey ma'aalka mas'alada iyo ilaahay agtiisa zake iyo salaad waxay ka yihiin wuxuuhi maya guushu waxay raacday sayidina abubakar bay raacday cumarna wuu arkay inuu garley waana ku raacay qadiyaddii baa laga hadlahaya qaala cumar wuxuu yidhi kayfa tuqaatilu nnaas dadka seebaad u laynod oo la dagaalamayo abubakarow waqad qaala rasuul ullah isagoo nabiga ilaahay uu yidhi umirtu an uqaatila الnaas xata yaqulu laa ilaha ila اllah faman qaalaha faqad casama minii maa lahu wa nafsah ninkii tawxiidka la yimaada shahaadateynka naftiisii iyo maalkiisiba waa iga dhowrtay ilaa bixaqi xaqi اlislaam islaamka xaqiisi inaan u dabagalo ur xaqa waa lagu leeya iska bixi dhahaba mooyeen ama dembigaasaad gashay xadkiisa u soo diyaargarow dhahaba mooyeen wax kale ooma haysto wa xisaabuhu fii ma asara wuxuu qarsaday kule xisaabtankiisu adduun miya waa aakhar cal allah allay u taallaawe faqaal abubakr wuxuu ihi wallahi laqaatilanna man faraqa bayna asalaati wاzaka ilaahay baan ku dhaartay waa la dagaalamaya ruuxii kala geeya zake iyo iyo salaad kala qaada maxaa jira faina azakaata xaqu lmaal zakadu waa maalka xaqi ku waajibay salaaduna waa xaqi gankeenna iyo jirkeenna ku waajibay asalaatu waa xaqu lbadan الzakaatuna waa xaqu اlmaal wey wuxuu hi abubakr uu fufuqgoy wallahi allaan ku dhaartay low manacuuni hadday ii diidaan qolyahaan carbeed ciqaalan dabar iyo seeto ay hasha iyo qaalinta zakada ku soo dabri jireen ama hogaan ay kusoo hogaan jireen kusoo keenayn jireen ciqaalkaasoo kaanuu ah yu-aduunahu kuwa u guto u geeyey ilaa rasuul qaataltum calaa ma wa iska badaa war hasha iska badaa bixinteedii hadday dhahaan anagu abubakro waxaan ku hayn geel soolomaa naga qaado hal hogaana iyo hal eh, eh, eh, seetaa ah iyo dabar midna ku siin mayno xarkala'aan geela kaxayso way u dhammaan hayaan buul xarkala'aan maxaa ku xiga hadduu yeelo hee ya waxba geel dhiimi mayna ku xigta ilaa waa lagu dalilaysane wuxuu idhi dibigii guduudnaa e ukultu yoma ukila athawr اlabyad libaax iyo labadii dhowrka dibe iskaartay waa warkooga haysa shaygu markuu socdo haddaadan iska qabanin wuu kugu tagahayaa bas wey wanaad fahantaa hawshaas reer aqiif baa yidhi nabi maxamedow diinkan waan soo gelaynaa laakiin qoyskan reer aqiif ee daa'if degaa boqolaalan sane shirkigan ku soo jireen waxaan way qabatimeen laftoodii luddoodii dhiiggoodiibuu galay maalin lagagama saari karo waan islaamaynaa laakiin sanamka hebel ah hal sana noo kaadi aan xogo iska barbarkaysane shacabkii caamadan aan tartiib ka goyne nabi wuxuu uhi walaa saaca waaxida hal sikin idiin kaadin maayo inaad go'daan inaan gono wax u dhexeeya ma jiro nabi allow dadku khamradii way qabateen ma hayaane maxaan ku samaynaa yaman baa la jooga meel qabo baan joognaa dadkuna waa balwad bay u noqotay wardaaya ka hadha kari weyne maxaan samaynaa bal intay la qabsa u kaadina wuxuu laaya buu kii laga kari waayo ununka u gudusha shareecadu marka la dabaqayo tilaaba tukayntu allah iska leh tilaaba tukayntu tadriijiga farqun bayna التdريج التشhريiعي wtajriid tabiiqi kala qaada midna waa zandaqo midna waa sunno hadda hawshaa ma awoodo faahfaahinteeda laakiin inaad kala ilaahay baa markuu xukunka dejinayo kolba kuu raba si tartiiba noogu sheegi wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'u cala annaas calaa muktin wanazalnaahu tanziila labaatan iyo saddex sanuu degaya axkaamtuna socotay laakiin bacdamaa alyowma akmaltu ay soo degtay oo innagu muslimiin noqonnay xukunka rabbiga lamid un weeye inaad fulin kartood awooddo inaadan awoodin adoo awoodi kara xukumka rabbiga inaad soomaaliya ku fuliso haddaad tira waan u tilaaba tukaynayna iyo sandidine beentaa sandiiq baa tahay kulli waa lagugu dabaqi ma diiday udkhuluu fi silmi kaafa weeye khaam raam baad soo geli ma diidda annaguna diidna islaamkaada kala saara hawshaas ku khaldina farqun bayna tadriij التشhريic min اllahi subxaanaه wa taعaalى والتdriiج التطبيiqi fahuwa زandaqة kala fahma akhwaan iyo in la halmaansho iyo qarlaawi iyo yaxye adeerkii iyo waxaasoo dhan ba hawshaa wada inkastoo qolyaha uu ka soo toobadkeen wadaadku oo hadda yidhi wahaabi baana uu yidhi hawshaan waa lagu khaldamaa waa lagu khaldamaa shareecadu qaacida taqaanin wey laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura ma awooda inaad xukumkan reer hebel ku fuliso haa fuli ku dhimo ku shahiid si snayd abubakar u sameeyey wallaahi man faraqa bayna salaat wاzaka wallaahi lauqaatilan wuxuu ihi wallaahi low manacuuni hadday ii diidaan ciqaalan seeto iyo dabar kaanuu ay ahan yu'aduuna kuwo u guta ilaa rasuul rasuulka ilaahi u geeyo ogu xidha geela sakada ah la qaataltum waan kula dagaalami wax kale iska daaye calaa manci seetadii hogaankay diideen bay u dhammaanaya wuxuu arkay sayidina abubakar cumar wuxuu arkay suu masalada ugu dhaganya abubakar nin aad u xaq xaqa u jecel oo xalaal miirada oon dhiig ku degdegin oo wuxu cadadeen aan ka leexan inuu og yahay waayeelnimo gobonnimo ay ku dhammaatay kaadsiiyo dibbuu marka maslada u fiiriyey dib u fiiriyey marka wuxuu dha waa abubakar baa kaa gar leh see waddada looga leexanaya waa baqooyinta waa tare shalay buuba qaadahayey suubanuhu hoggaannaha ay ku soo dhiibahayeene maxay diinta la bedeli takhyiiru awdaaci shariicati waa hayru maqbuul shareecadii rabbi dejiyey suu nabi ku ogaa in wax laga bedelo lama qaadan karo ninkii qaatana diin la'aan buu ka joogaya wax looba wey haddiedan awood u lahayn aad fuliso waxaa weeye iska sug intaad awood ka helayso laakiin annaga baashaa noos nusnusayna nusnusu meesha makama jiraan udkhuluu fi silmi kaafa weeye alyawma akmaltu weeye ma awooddaa fuli haddaadan awoodin iska su intaad ka tabaranaysanayso warkiina cabdilxasan wey ilaahu maanta intaasan awoodaa qolyihii mishinka iyo munasiriinta ama dadka gaalaysiinaya reer berbera ee u arka carruursan ayagoo gaalaysiiyoy magacaa john adugu maxaa tahay michael ay baashi kiniisadda qaadahayaan macal macallinkii shaydaankii boobkiibu dhagax tuuray waa la fiijistay waa cararay wuxuu ilah maanta intaasaan awoodaa waxyar kadibna kun iyo an boqoloo faras buu ku galay baashu dee diyaargarow bay u baahan tahay wadaad rixlo la boodane malagii baa galay hadda kahol baa idinka sheekeeyey qaala wuxuu ihi cumar fa wallahi allaan ku dhaartay maa huwa ijtihaadka iyo aniga fiirintayda masale aan dhugteen dib ogu noqon maba ahaanin ilaa an ra'aytu inaan arkayba mooyaan ana allaha alla eh, an ra'aytu allah alla inaan arkay min qad sharaxa inuu faahfaahiyey ku ballaadhiyey ku sharxay caddeeyey sadra abi bakrin abi bakr laa tusalil qitaal eh, dagaalku inuu yahay xaq daliil la haysto asal ku taagan yahay markaan arkay inuu abubakr ilaahay ur sahlay una caddeeyey anna aan dib u dhugtay hee fa caraftu waxaan gartay annahu alxaq inuu xaq yahay waxaa ku jira muslimiintu iyo culummadu inay ka doodi karaan oo ay ka munaaqashoon karaan masaa'ilka sharciga ah innagoo isjecella aan masalo culus ku qaban karro kadibna xaqu markuu kuu caddaado aad igu soo raaci karto taana aysan ceeb kugu ahayn ay gubannimo tahay shay kuu caddaan waayey muxuu kugu caddaan waayey eed ma aha laakiin waxaa ceeba ah oo cambaaraysan oo dhaleecaysan xaq oo kuu caddaaday inaad oga istaagtood ku raaci weydo hebel baa laba afleeyey shalay walba diidanaaye hebel buu ku raacay lagu dhihin darteed aad xaqi oga indhallaabto alrujuuc ila alxaqi fadiila wاtamaadi fi lbaailina waa maxay waa radiila waa gunnimo inaad baail ku madax inaad xaqa soo laabatana waa gobannimo hawsha abubakar iyo cumar u dhaxaysa wey waxaa kaloo ku cad oo xadiidka laga fahmaya masale nas leh inay culimo waaweyn ka qarsoomi karto sayidina abubakar iyo cumar marka ay doodahayaan xadiidka ibnu cumar kii jaabir kii anas ee caddaynayay zakadu ninkii diida inuusan islaam ahayn lala dagaalami aan diin laga dhegaysanayno maysan hayn labaduba ee wuxuu cumuumka nusuusta qur-aanka iyo qiyaasu zakaata cala asalaa ayuu imaamku isticmaala abubakara cumarnatii baa u caddaata laakiin nas baa jiray tilmaamaya haddaad soo marayseen zakiya kala hadhaynin xadiidkii mucaadkii ibni cumar waxaa kaloo ku jira cumuumaadka nusuusta in lagu khasisi karo qiyaaska sharciga ah ninkii laa ilaaha ila allah yidhaahda sinaba looba taaban karuu sayidina abubakar cumar ka fahmay kadibna muxuu ku khasisay cumuumkaa sayidina abubakar iyaas qiyaasu azakaati cala asalaa ninka salaad ka taga ama mermeeriya ama tukan waayo in la muran ma lahayn cinda wa cumar asalkii mujmac ahaa ayuu sayidina abubakar ka dhigtay maqiisu calayhi faracii laisku haye mutanaazacaan oo maanicu zakaana wuxuu ka dhigtay farac looga qiyaas qaadanhayo salaada kadibna isku meel buu mariso xugun buu siiyey usuuli wey isnacay marka masaa'il fara badan baa ku jira waxa laysku hayana ma ahayn salaada zakada wujuubkeeda ninkii diida maxaa laga samayn ma ahayn ninkii asagoo aaminsan inay waajib tahay ilaaha bixin mahayo abubakar u dhiibi mahayo madaxweynaha muslimiinta u geyn mahayo mana laga qaadi mahayo yidhahdaa laysku hayay laba yaan laisku nin ogol inay waajib tahay laakiin bixin mahayo yidhaha laisku hayay ninkaana waa ninka lagu ijmaacay in la dilayo lana dagaalamay akada ninkaa bixin waaya laba qaybood weeye asagoon dagaalamaynin oo wujuubkeedina aaminsan inuu qariyo meermeeriyo bixin maayo waan bixiyey ma hayo ninkaa waa la dabageli xoog looga qaadi ganaxna waa la saari xadiikii bahs ibn xakiim baa ka hadlay ninna waa nin waajib tahay aaminsan laakiin dhiibi maayo caruurkaas ilaa iga qaada aakahana soo rogta ninka waa murtad asagu ka horena waa faasiq meermeeriye qariye dhuumiye qiilbeen sheege xoog looga qaaday waa la dabageli sikadun ka asixi waana faasiq gaal ma ah ku dagaalama cala almanci ee seefta soo rogta sidii kuwan abubakar iyo cumar ay ka hadlaayeen waa murtad biijmaaci saxaaba ninka asaga ah ijmaaca jamaaca min culamaa soo guuriyey ibn cabdilbar baa soo guurshay qaadi abu yacla baa soo guuriyey abulfaraj ashiraasi almaqdasi baa fi tabsira ku soo guuriyey shaekhulislaam ibn taymiya soo guuriyey jasaas baa soo guurshay abu cubayd baa fi liimaan ku soo guuriyey jamaaca min almuslimiin taawiilka dambe shaaficiyada dhag ha u dhigin masaladaa marka waa mid cad waa ninka marka aaminsan wujuubu zakaa ee haddana bixin waaya baa labada xukun kale ah marna waa faasi marna waa kaafir ninka asagu aaminsan waajibba iguma aha maxaad leedihiin asagu kaa muran malaha laha kaa murtad ahaan baa looga dhaqmay sakaba weydiin mayn kaase kama weydiin maxaan leenahay diinka islaamka soo toobadkeen kadib baan ka tashanaynaay wa can abi ayuub alansaari وcan abi ayub alansaari khaalid بن zayd ood garan saxaabigaasi ana rajulan baa qaala linabi nabiga ku yidhi ninkaasi wadaaddaa waxay sheegay inuu yahay asaga abu ayuub ah ninka isqarinhaya waa asaga abu ayuubay sheegeen laakiin sida saxda ah waa nin saxaabi oo reemiyi ah riwaayo kale cadaysa ana rajulan acraabiyan carada lirasuuli illah wahuwa fii safarin faakhada bikhitaami naaqatihi nabi maxamed oo socota oo socda yaa nin remiya ka hor yimid hashi nabiga hogaankeediibuu ku dhagay nabi maxamed diinka islaamka ii sharax aan jannada ku soo galo naarna iga fogay ii sharax ma ah, abu ayuub ma remiiba masafur nabiga kula kulmay maya abu ayuub waa taqaana nabi maxamed soo martigeliye wey cinda alhijra warkiisa wad haysaan riwaayadaasa caddaysay ana rajulan baa qaala linabi nabiga ku yidhi ahbirnii iiga warra nabi allow ii sheeg bicamalin camal iyo khayr yudkhiluni اljanna janna i geliyo on janna ku kasbado wa fii riwaaya wayubaacidunii min annaar naarna iga dheereeya qaala nabig wuxuu uhi tacbud اllaha walaa tushriku bihi shayئa wtuqiimu الsalaaةa wtu'ti الzakاة wtasilu الraxima muttafaq calayh riwaaya xadiidku uu leeyahay markuu nabi allow waxaan rabaa inaad ii sheegto camal jannana aan ku galo naarna aan kaga foga inaad ii sheegto nabigu wuxuu yidhi laqad wufiqa haada ama laqad hudiya haada markaasuu nabigu u harxay xadiidkan oo u sharxay markuu ismajiray saxaabigii y wuxuu yidhi in tamasaka bihi in tamasaka maa umira bihi dakhala janna ninka asaga ah xogtaan u dhiibay islaamka ku saabsan hadduu ku dhaqmoo ku dhego jannadu ku gelahayaa markuu u dhammeeyena nabig wuxuu yidhi daci naaqa hasha hogaankeeda sii daade soomaanan kuu jawaabin camal aad janna ku gasho naarna kaa fogay soomaanan kuu sheeg ka le hasha wejigeeda wuu sii daay ninkaa remiga wey abu ayuub ma aha su-aashan uu ninkaa remiga nabiga weydiiyey saxaabo badan baa weydiiyey mucaad ibnu jabal baa weydiy xadiska aad taqaanaan fi arbaciin ciyaad ibnu disaar baa weydiiyey oo saxaabi kale ibnu marta cafwan ciyaad ibnu marta baa weydiiyey abu umaamata albaahili baa weydiiyey saxaabigaas remiyigaa weydiiy su-aashaas marka nabiga la weydiiyo bacda tawxiid wuxuu raacinaya axkaamta islaamka way kala duwanaayeen kolba ruuxa la joogay ee nabiga su-aasha weydiiyey intuu qiimeeyo iyo wuxuu ku liito ayuu awooda badan ugu bixin jiray saxaabigan maxaa lagu yidhi tacbud ullah baad caabuud keligii walaa tushrikuu bihi shay ilahay waba cibaadada ilaahay axadna la wadaajin maysid wax bashara ama makhluuqa jin insi malaa'ig ilahay waba la wadaajin mayso waba ogu dari mayso keligii baad caabudaysa o wtuqiimu الsalaa salaadana waad meel baad saari watu'ti الzakaa watasil الraxima qaraabadana waad xidhiidhin reemihii qaraabo way gooyaanoo waa dhib badan yihiin reere qaxar oo rafaad iyo dhib bay iskaga nool yihiin walbood qabtaa moogaane xidhiidhi baa la yidhi ilaahay keligii caabud salaadii zakana meel saar arkaanta kale xaj iyo soom sheegin marka ayada ah. inuu yaqaano darteed baa loogu daayay intana loo taabtay saddexda cuslayd iyo silaturxmo loo raaciyey an abi radi allahu tacaala canhu ana acraabiya acraabigaasi waxaa la sheegay inuu yahay cabdulahi bn axsam saxaabi la jiray ayaa ata nabi nabiga u yimid faqaala yaa rasuul rasuulka dullunii itus calaa camalin camal itus khayr itus dhaaca itus idaa camiltu haddaan sameeyoon la imaado dakhaltu ljannata jannada aan gelayo qaala nabig wuxuu uhi tacbud allaha tushriku bihi shayan sidii ninkii reemigaa loogu jawaabay ilaahay keligii baad caabud una shariig maysid wa tuqiimu asalaata wa tu'ti azakaata almafruuda zakada lagugu farad yeelay ilaahay ku saaree baad la imani wa tasumu ramadaan bisha ramadaanna waad soomi qaala wuxuu ihi saxaabigii remiyiga ahaa waladii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye laa asiidu ka kordhin maayo calaa wa fii riwaaya walaa anqusu minhu cinda muslim waxna ka dhimi maayo waajibaadka aad ii sheegtay waxna ku dari maayo waxna ka dhimi maayo nabi allow falamaa wallaa markuu saxaabigii ismajiiray su-aasha iska lahaa qaala nabiyu nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man sarahu ninkay farax gelinayso ninka jecel ee ku farxaya an yanura ama ishiisu ay ku doogsanayso an yandura inuu eego ilaa rajulin axad min ahli janna jannada ka mida ah, falyandur ilaa haada ninkan ha fiiriyo ninkii ishiisu inay ku doogsato jecel ahlujanno socda inuu arko ninkan ha eego maxaa yeele nin yidhi waajibaadka rabbigay meel baan saaraya waana ka soo baxaya waxna ka dhimi maayo waxna ka goynku dari maayo waa de ahlujanno ninkii waajibaadka keeneen wax ku darin waxna ka dhimin ee hagaajiya sunanka iyo khayrkana wuu yeelaya shayga weyn ninkii u dadaala shayga ka fudud maxaad moodaa meel buu saarayaa wey muttafaqun calayh an jabir bn cabdilaahi اlbajali qaala wuxuu uhi saxaabigaas baayactu الnabiya nabigaan ahdi la galay nabiga ayaan cahdi la gale xadiikan aan ku khatimno calaa iqaami sala salaadda inaan ogon toosiyaan nabiga kula galay cahdiyo ballan waitaa'i zakaa zakadana aan dhiiboon baxsho iyo wanusci likulli muslimin ruux kastoo muslim inaan u khayr miiro ruuxa muslimkaa ah, intaan fiiriyo haduu ila tashado haddaan baylahatiisa arko haddaan ganacsikiisa arko isagoo wax iibsan arko ruuxa muslimka shay walbo asagu ay dan ogu jirta u sheego wixii khaladku aanaanu caddeeyo haw laga soo bixi kara maaha ninuun ilaahay doortay baa ka soo bixi kara wa nusxi khayr miirid sida wanaagsan inaad ruuxa u doorto adugoo dhib kugu ahaato sidii saxaabigii intuu hal suuq keenay baycadanoo kale nabiga kula jiray waatin ibnu asqac waad garanaysaa hal buu suuq keenay nin baa la baayactamay nin baa suuq keenay hal buu asaga ka iibsaday marka wuxuu hashan imise saddex boqoloo dirham iga sii buuri lacagtii buu siiyey wuxuu ihi addoonka ilaahayow hashaadu saddex boqol waa ka badanta hasha qiimaheeda da'deeda qaabkay u dhigan tahay suuqiya siiradda dan baa ku wadee hashaadu waxay istaaheshaa afar boqol boqol baa ugu wuu ugu daray sagaal boqol buu u gaadhsiiyey waashuu ninku ku doonayey saddex boqol dir meeqo ugu daray lix boqol saxaab mactaa u yeeshaa la yidhi waxaan ka baqay buu idhi inay naseex la'aan noqoto addiinu annasiixa mid reebaadiyaa ilaahay ii soo diro waan xaabiye saaka idinku hawlihiinni mid reebaadiya iska soco suuqa aqooni qalab qalab dhac boqolka dolar meeqo wey shan iyo toban kun hoo isii dacu naasa yarsuq llah bacdahum min bacdin baad leedihi war iska ilaaliya baasha nasiixa meesha ku jirta muslimiinta in loo khayr miiro weeye taasaad ku barakoobaysaan wa nusxi inaan u khayr miiro oo laba tala taroon ruuxa muslimka aan u sheego ayaa nabiga ballan kula galaa likulli masruux kastoo muslim ama cadowkayga ha noqdo ama xabiib ha noqdo ama xasadan muttafaqun calayh xadiidkan waynu soo marray inuu sheegahay muxaqiquuna baabkii labaatan labaad baynu ku soo marray raqamka boqol sideean iyo labo wallahu subxaana wa tacala aclam